bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam الbkhariي raximh اllah taعalى baabu xusn الkhulq إida faqhu dabeecad wanaagii caddaynteedii buu u baab yahay idaa faquhu haddii ay amarka alle fahmaan yanii dadku markay amarka alle fahmaan waxay alla ka reebay ay gartaan yacni xusnulkhuluqa iyo dabeecad wanaagga markaa sidaa ay wax u gartaan caddaynteedii buu u baab yahay ayb qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi whuwa almadiniyu qala xadaana alfudayl bnu sulaymaan alnumayriyu wa huwa saduuq lahu khaطأ kahiir ama lahu akhطaء kahiira ayb akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsita can salix bni khawaat bni salix bni khawaat marka ninkan waa min rijaali eh, albukhaariy fi ladabi اlmufrad wa huwa maqbul akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waa saalix bnu khawaat bni saalix bni khawaat ibni jubayr markaa saalix bnu khawaatka saxaabiga awow buu u yahay wiilkan waa xafiidu saalix bni khawaat ayb marka isaga iyo awowgiisa isku sami ah aabbihiis iyo aabbaha awowgiisna waa sami marka mid kasta in gaar loo garto faa'iidada ku jirtaa waxay tahay inaan loo malaynin wax soo noqnoqday saalix bnu khawaat ibni saalix ibni khawaat markii la yidhaahdo qofku wuxuu u malayn karaa mid saalix bnu khawaat hal xaba inay meesha aynan ku jirinee ay takraar ama mukarar ay tahay laakiin sidaa maahanoo saalixa hore awoowaa loo yahay saalixa dambana waa awowgiiba ayb can saalix bni khawaat bni saalix bni khawaat wahuwa maqbulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad can muxamed bni yaxya bni xabbaan ayb bifatxi اlxaa wahuwa almadaniyu hiqat faqiih akhraja xadiidahu asxaabu lkutub الستة xibaan ma aha waa xabbaan ayb can abi saalixin wa huwa abu saalix asamaan أbي abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina arajula qofku layudriku wuxuu ku gaaraa bixusni khuluqihi dabeecad wanaaggiisa darajata alqaa'imi qofka taagan darajadiisa bileyli habeen qof habeen taagan oo alle u taagan darajadiisa ayuu dabci wanaag ku gaaraa ayb xadiidkan isagoo kale abu daawuuda wariyey fii kitaabi aladab min sunanihi iyadoo min xadiidi caaisha isagoo ah in almu'mina layudriku bixusni khuluqihi darajata asaa'imi alqaa'im sidaasuu ahaa ayb bukhaari fi taariikhi lkabiirna waa ku wariyey xadiidkan abushaykh alasbahani isagana xadiidkan waa wariyey kitaabkiisa la yidhaha طabaqaat اlmuxadisiina biasbahaan waa isagoo laba mujalad ahu jiraa maطbuuc wuxuu ku wariyey juska mujaladka labaad juskiisa saddexaad boqol lixdan iyo shan safxada ah taxta tarjamati abilfadl warqa bni axmed tarjamadaasuu ku keenay xadiidkan isagana ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa oo ku sugan dabci wanaagga fadiilada ay leedahay qof habeenkii tukanayo maalintii sooman darajadii uu heli lahaabuu xusnulkhuluq ku gaarayaa xusnulkhuluqana laftiisa hadda wax sahlan maahanoo waxay tahay dadka khayrkaaga inaad siiso shartaada ka celisid wejiga u furfurto iyado lafteeda marka shaqo sahlan maaha ayb qala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qala xadaanaa xamaad bnu salma marka xamaad bnu salma albasriy bukhaari tacliiq ahaana uga soo saaray muslimna waa ka wariyaa bacdi aimana waxay yidhaahdaan ama war uu ku jiraa ama baxdiba uu ku jiraa bukhaari laftiisa hal xadiid oo isaga ka wariyayaa jiro ayb kitaabu riqaaq iyo meelahaasaan filan can muxamed bni ziyaadin wa huwa aljumaxiyu abulxaarif hiqatun habtun rubama arsal akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita qaala samictu abaa hurayrata yaquulu samictu abalqaasim sala allahu calayhi wasalama yaquul khayrukum kan idinkugu khayr badan islaaman xagga islaamnimada axaasinukum kuwa idinkugu wanaagsan waa akhlaaqan xagga dabciga goorma idaa faquhuu marka ay amarka alle fahmaan sharciga alle markay gartaan dadka idinkugu dabciga fiican marka haddee qofkaasi waxgarashona waa wataa dhaqanna waa wataa sidaas ugu fiicnaaday dadka marka xadiidkan imaam axmed musnadku soo saaray waana saxiix calaa shardi muslim xadiidkan ayb idaa faquhu macnaheedana waxay tahay idaa fahimuu can illaahi awaamirahu wa nawaahiyahu markay alle ka fahmaan xaggiisa awaamirta alle iyo wuxuu isagu alla reebay wa salakuu manaahija alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada ariiqadeeda dariiqada ay ugu yeerayaanna ou raaco sidaas marka faydulqadiirka faydulqadiirka munaawi sidaasuu ku sheegay marka uu xadiidkan fasirayay riwaaya oo weliba abu yacla oo bisanadin xasan ayaa waxay leedahay sida uu nuurdiin alhaytami uu sheegay meesha idaa faquhuu ah wuxuu yidhi axaasinukum akhlaaqan idaa sadaduu ayb haddii ay markaa toosiyaan oy toosnaadaan ayb amarkii alla waay marka hadday ku toosnaadaan faydulqadiirka si halkaasu marka uu meeshan ku macneeyey marka axaadiidta badanaa aan kutubu sita iyo ku jirin shuruuxdooda iyo tawjiihaadkooda iyo meelaha loo doonto ayuu ka mid yahay faydulqadiirka munaawi faydulqadiirku jaamicu sagiirkuu sharxaa marka jaamicu sagiirka axaadiid badana ku yaalaan oo aan kutub sita ku oolin aan aad dhegta ku badnayn oon caan ahayn kuwaas marka sharaxooda meesha loo raadsado waay xadiidku hadduu bukhaariga ku yaal ama muslimka ku yaal ama muwada'a ku yaal meelo unbaa laga helaa sharaxiisa laakiin marka kale wuxuu u baahan yahay meel loo eh, loola laabto marka isagaasa ugu fiican ayb idaa faquuhu marka hadday amarka alle fahmaan kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan markay amarka alle fahmaan ayaa idinkugu islaam fiican ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa marka fiihi ishaaratun ilaa ana sharafa alislaam laa yatimu ila bilkhuluqi اlkariim maca atafaquhi fi اddiin qofka hadduu rabo islaamka sharafkiisa ma gaaraayo ilaa uu yacni akhlaaq wanaagsanna ku dhaqmo diintana uu fahmo labadaa inuu isku helan diintii inuu fiqi u yeesho fahmo oo kitaabkii sunnadii raaco ou muraadka alley muraadka rasuulkana uu yaqaano dabci fiicanna uu ku darsado sidaasaa marka lagu sharafulislaam marka sidaas qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi wa huwa xafs bnu kiyaas qala xadaana alacmash qala xadaanii haabit bnu cubayd wahuwa haabit bnu cubayd alansaari mowla zayd bni haabit wa hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim walarbaca qaala maa ra'aytu axada qof ma aanan arkin buu yidhi ajalla ka weynin badan idaa jalasa haddii uu fariisto maca alqowmi qowmka uu la fariisto walaa afkaha ka furfurnaansho badan ayb fii beytihi gurigiisa dhexdiisa markuu yahay min zayd bni thaabit ka daran ma aanan arkin qof fadhi majlis marka la joogo ka weynin badan ee markay noqoto furfurnaan qof yacni zayd bnu thaabit ka weynin badan ka furfurnaan badan gurigiisa markuu joogo ma aanan arkin buu yidhi isaga intuu arkay uu ka warramaya de nebiga maba aragba oholba isagoo taabici rasuulka ma arkin markaas ma keeni kartid ma dhihi kartid rasuulkaaba ka fadli badane aawe maxaa loo sheegi waaye ninkan maa ra-aytu buu ku yiri rasuulkiina ma arkin manaa ka wadaa marka dadka aan arkay dabcan abubakar iyo cumarna waxaa laga yaabaa inuusan arkin isaga marka wuxuu leeyahay inta aan arkay zayd ibnu thaabit nin yacni xagga fadhigana markuu fadhiya ka akhyaarsan marka gurigiisa uu joogana ka furfurnaan badan ma aan ma arkin guud ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa fiihi bayaanu manqabati zayd bni thaabit zayd bnu thaabit fadiiladiisa maca itisaafihi bilaaafati اlkhuluq weliba isagoo ku sifaysan dabci wanaag ayb zayd ninkii qur-aanka loo diray waay inuu jamciyo abuubakar iyo cumar ninkay u direen waay nin dhallinyaro aho xooglena waa tahay waxyigana waa qori jirtay shaqadaas adaan kuu dhiibnaa la yidhi isagaa muhiimadaas soo qabtay marka in aad u fadli badan buu ahaa qaala xadaanaa sadaqatu qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun huwa abu khalid alwaasitiyu can muxamed bni isxaaq can daawuud bni xusayn wa huwa daawuud bni xusayn waa hiqatun ila fi cikrimata akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can cikrimata meeshaana de marka cikrimuu ka warina jarxi muqayada ku dhacay marka isaga sidiisa waa hiqo laakiin marka uu ka warinayo cikrima xoogaa waa la haystaa taasoo kale marka waxaa la yidhaha jarxi muqayada mararka qaar dad waxaa jira man ducifa biwaqtin duuna waqtin biraawin duuna gayrihi ayb fii xaalatin duuna ukhraa intaba waa jiraan nin waxaa laleeyahy ninkaa waa hiqo hebel laakiin markuu ka warinayo maya nin waxaa laleeyahay leeyahay ikhtilaad baa ku dhacay waqtigaa ka bacdi waa xadiidkiisu maqbuul maaha mid kale waxaa la leeyahay maalan kitaabkiisa markuu ka warinayo waa saxan yahay xifdigiisa markuu ka warinayo waxbaa ku jiro intaasoo dhan marka sharxu cilali tirmidiga waa ilmaam uu ku leeyahay wou ka hadlaa ibnu rajab can cikrimata can ibni cabaasin qaal su nabiyu sal l l slam nabiga waxaa la su-aalay ayu ldyaani diinta qaybaheeda tee ahoo axabu ilallahi casa wajalla ilaahay agtiisa loo jacayl badan yahay yacnii diinta qofka ku dhaqmaa tee loo jacayl badan yahay aad u fadli badan qaala wuxuu yidhi alxaniifiyatu samxatu diinta marka alle keliya la caabudo oo shirkii qalooc laga soo leexday assamxatu ee aan adkayn fudud xaniifiyadu marka waxay tahay shirkigii baa laga soo qalloocday waxaa loo soo qalloocday towxiidka xaggiisa assamxatuna waxay tahay shiddo iyo adeeg iyo laysku adkeeyaa ma leh ayb samxadu marka adiga sidaad ka dhigata maaha hawadaada ma aha ee sideedayba diintu tilmaantaasayba leedahayba xadiidkan imaam axmedaa soo saaray fi lmusnad min ariiqi yaziid yaziid ibni haaruun bihi isnaadkan bukhaarina tacliiq ahaanuu kusoo saaray fii saxiixihi kitaabu liimaan oo saxiixulbukhaari kitaabu liimaan wuxuu ku yidhi baabun addiinu yusrun baabkaas markuu keenay ayuu wuxuu keenay xadiidkan tacliiq ahaanba u keenay xaafidku marka wuxuu yidhi wahada alxadiidu almucallaqu lam yusnidhu lmu'alifu fi hada alkitaab xadiidkan mucallaqa bukhaari saxiixiisa dhexdiisa ma uunan isagoo musnada kuma keenin liannahu laysa calaa shardihi shardigiisa ma aha nacam wasalahu fi kitaabi aladabi lmufrad waa kan marka wuxuu ku wasliyey kitaabkiisa adabulmufradka waa kan marka wakada wasalahu axmed bnu xambal wagayruhu axmed iyo keyrkiisna xadiidka isagoo mawsuul ay wariyeen min طariiqi moxamed bni isxaaq can daawuuda bni اlxusayn can cikrimata can ibni cabaas wa isnaaduhu xasanun ibnu xajar saasuu yihi marka laakiin isnaadkan see xasan u yahayna waxaa ku jira moxamed bnu isxaaq waqad cancana moxamed ibnu isxaaq waa mudlis halkaana dacan buu ku warinah daawuud bnu xusayn waa iqat ilaa fii cikrima ninkuu ka warinayana waa cikrima hadda ogaa meeshaa tasaahul baa ku jira isnaadkan gaarka inuu ku tilmaamay yani intuu sheegay uu yihaa wa isnaaduhu xasanuntaa xoogaa tasaahulaa ku jira nuuruddiin alhaythami majmacu zawaa'idka wuxuu ku yidhi rawaahu axmadu wاطabaraaniyu fi اlkabiiri wاlأwsط wاlbazaar wa fiihi ibnu isxaaq wa huwa mudalisun walam yusarix bisamac nuurdiinkaa marka si fiican cilada u sheegay nuurdiin alhaytamina you ahaa isaga nuurdiin alhaytami ibnu xajar saaxiibkiisu ahaa labadooda saaxiib bay ahaayeen waa ninka iskale majmacu zawaa'id wa manbacu lfawaa'id ibnu xajar waxaa la yidhi waxaa lagu ciraaqi iyo waxaa la yidhi waxaa lagu arsuqay arday xaafida yacni wiil xaafid ah. ah ciraaqi buu saaxiib la ahaa cafwan iyo saaxiib xaafid isagana ciraaqi marka arday waxaa u noqday ibnu xajar waa xaafid saaxiibkiis waa xaafid nuuruddiin alhaytami wiilkiisa ciraaqi ou dhalay waliyudiin alciraaqi waa xaafid isagana alxaafid waliyudiin alciraaqi yaa layidhaha marka wiil xaafida arday xaafid ah saaxiib xaafida ilaahay siiyaa layidhaha marka nuuruddiin alhaytami majmaca ninka iskale waa aad buu yani xaafid jaliilu ahaa isaga marka cilada ibnu xajar uu ka xoogaa il duufay waa sheegay sheekh ilalbani tamaamulminaha wuxuu yidhi wuxuu keenay shaahid marka xadiidkan yani axabu diini ila llahi alxaniifiyatu samxa wuxuu keenay duruq kala duwan u keenay marka wuxuu leeyahay isnaadkan xoogaa xasan in lagu tilmaamo tasaahula ku jiro laakiin xadiidku xasan waayahay oo bimajmuuci uruqihi ayuu xasan ku noqona ayb maxalushaahidkana marka de waxay tahay eh, alxaniifiyatu samxa samaaxadu maxay keenay marka xusnu lkhuluq lanna diinka haddii uusan fududayn dadkii kuma dhaqmi karaan haddaan lagu dhaqminna dabci fiican ma imaanaayo waxaasoo dhan marka samaaxada diinku oo wato dadkiisuna waa wataan mar haddii diinku uu yahay diin samaaxa ay ku jirto isagana sidoo kale samaaxaduna nin walbaade siba u fasirtaaye waa sida uun diinka ka muuqato oo markaad fiiriso axkaamta shareecada cadaaladay ku dhisan tahay akhbaarta kitaabka iyo sunnada sidqi iyo run bay ku dhisan tahay wahaa kada ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix wa huwa kaatibu leyth qaala xadaanii muusa bnu culay ninkan muusa bnu culay ibni rabaax ayaa la yidhaha waa ka xanaaqi jira la muusa bnu culay in la yidhaha muusa bnu caliy in la dhaho jeclaa niman cali necbaa ayaa magaciisa waxay ka dhigeen culay cali naceybkiisa dartiisa ay markaa magacii caliba inay bedelaan rabaan oo culay yiraahdaan isaga markaa saas ma ahayn oo ninkaan nin nasbi ku jira maunan ahayn waa necbaa sidaas in la dhaho ayb marka laakiin muuse bnu culay baaba loo yaqaanaa mark waa ku dhegtay min baab marka atacriif ayaa loo isticmaala can abiihi wa huwa culay bnu rabaax almisri can cabdillaahi bni camrin qaala dadka inta qalbigooda xoogaa isku fiican yahay oo aynan cuqad iyo kala gelin u arroon yihiin mar haddii dadku dagaal dhex maro oo cuqad ay kala dhex maraan qalbiga sidiisii hore ma kusoo noqonayo waa iska dhib badan tahay hadda qofkan inuu magac cali bedelo oo culay ku bedelo muxuu ka faaiida iidaa maxayse cali ka dhibay hadda wax ay calina ka dhibaysa male ayb radia allaahu canhu waa sida shiicadu ayaguna ay sameeyaan oo yidhaahdaan lafdiga cashara oo dhan waa ka hijroodeen cashara limaada alcashara almubashariina lahum biljanna darteed toban iyaga haddaad toban qof necab toban inaad nacdo toban qof haddaad necab inaad toban nacdo wax caqli ay keenaysa male can cabdillaahi bni camrin qaala arbacu khilaalin afar arrimood idaa ucdiitahunna haddii lagu siiyo falaa yaduruka ku dhibi maayo maa cusila canka wixii lagaa fogeeyo oo min adunyaa adduunye ah afar haddii lagu siiyo wixii lagaa fogeeyo oo adduunye ah ku dhibi maayaan xusnu khaliiqatin dabci fiican wa cafaafu ducmatin ducmo ama yacnii luqmad ama cunto dhowrsanaanteed yacni waxa calooshaada gelaya ood ka dhowrsato wa sidqu xadiiin sheeko yacnii runteed haddaad nin runlow aad tahay wa xifdu amaanatin iyo ammaano ilaalinteed haddaad tahay dee nin ammaano ilaalinteed lagugu arsuqay hadalkaagu run yahay waxaa cunaysa aad ku dhowrsato dabcigaagu fiican yahay haddaan adduunyo badan lagu siinin wax ay kaa dhibaysa xadiidkan ibnu abidunya ayaa wariyey fi samti afar boqol afartan iyo shan raqamkaas laakiin isaga wuxuu ku keenay min ariiqi bni lahiica can alxaari bni yaziid can cabdiraxmaan bni xujayra can cabdillahi bni camr bni alcaas lafdigiisuna alaaun ida kuna fiika lam yaduraka ma faataka min addunya sidqu xadiidin waxifdu amaanatin wacifatun fii tucmatin saddexdaa biso isagu sheegay qawaamu sunana atarkiib watarhiib uu ku wariyey xadiidkan imaam axmedna musnadkiisu kusoo saaray isagoo marfuuca inaga hadda maxaa noo taal waa mowquuf hadda fiir cabdullahi bn camr bn alcaas hadalkiisa o imaam axmed xadiidkan uu wariyey isagoo marfuuca laakiin inqiaac baa ku jiro bayna alxaaris bni yaziid iyo cabdillaahi bni camr bni alcaas meeshaa marka inqiaac ayuu ku cilaysan yahay ibnu lahicana waa ku jiraa ibnu lahyacana waa ku jira ibnu wahabna xadiidkan fii jaamicihi buu kusoo saaray can ibni lahiica ayb isnaadkana inqiaacaas unbaa ku jira wlmawquufu asaxu mawquufkaana asaxnimo badan meeshaan marka saga sheekh ilalbani wuxuu yidhi in lagu cileeyo ibnu lahiica eh, maya buu yidhi eh, xadiidka oo axmed uu wariyey wuxuu leeyahay ibnu lahiica ku jiritaankiisa dhib male sababto ah ibnu wahab ayaa wariyey oo ka wariyey isaga ibnu wahabna axadulcabaadila waayo waxama dhibaayo laakiin ibnu wahab laftiisa riwaayadiisa <coughs> inqiaaca ku jiro marka riwaayada marfuuca ah ciladeeda dhabtaa waxay noqonaya inqiaac bayna khaalid ibni yasiid iyo waxaan ujeedaa bayna alxaarith ibni yaziid iyo cabdillaahi bni camrin waa loo dhexeeya sida riwaayada abi abidunyaaba ay ahayd alxaarith ibni yaziid can cabdiraxmaan bni xujayra can cabdillaahi bni camrin cabdiraxmaankaasa udhexeeya marka laakiin ibnu abidunya iyo isiga iyaga waxay ku wadaan mawquuf ahaanta riwaayada marfuucada ibnulahicna waa ku jiraa inqiaacna waa ku jiraa bayna alxaari ibni yaziid iyo cabdullahi bn camr bn alcaas sheekh ilalbani marka wuxuu ka jawaabay midda ibnulahicaha ibnulahica ma dhib ayuu yidhi sababtoo a ah ibnu wahbaa ka warinaya ayib laakiin inqiaaciina inqiaaca isaga maba baraarujininba show maxaa laga yaabaa isaga laftiisa inuunan ku baraaruginba waxaa baraarujiyey arnaud tacliiqa uu musnadka saaray wuu ku baraaru arnaa-uud waa baraarujiyey isaga ayb haddaad marka fiirisana khaalid eh, alxaarith ibnu yaziid iyo cabdullaahi bni camr ibn caas waxba kama uunan warinin dadka ka wariyey mizi iyo kuma aynan darin marka xadiidka mawquufkiisa asax ah calaa kulli waayahay xadiidkana marka waxaa laga qaadanaa macaani badan oo ay ka mid tahay qofku xaaraantii inuu ka dheeraado oo meeshaas yacni cifa uu la imaado hadalka uu ku hadlaayo inuu run ah noqdo ammaanadu aad loo ilaaliyo dabci fiican intaas haddaad haysato adaa boqor ah wax fiicana ilaahay ku siiye weliba waqtiga dambe aakhir zamanka ammaanadu inay baaba aysoo nebigu sheegay wasadaqa rasuululahi sal ll ly slam ammaanadu yacni markii hore dadka quluubtooday ku jirtay haddana yacni waxyigii baa soo degay qur aankiibaa haddana laga bartay in ammaanadii iyo la ilaaliyo dadku waa iska roonaayeen kadib tartiib tartiib nuqsaan ilaa hadda yacnii waxaan joognaa haddii hala raadiyo la dhaho qof ammaano laho wax loo dhiibto waxaa laga yaabaa inay maalmo kugu qaadato inaa maskaxdaada uu soo galo bal fiirid ayb aakhir zamanka calaamaadkiisana waa ka mid taho idaa duyicat alamaanatu fantadir isaaca marka in ammaanadii lagu dadaalo qala xadaana abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaana dawuud bnu yaziid wahuwa dawuud bnu yaziid bn cabdiraxmaan alwdiyu ضaciifu akhraja xadiiثahu albukhariyu fi ladab اlmufrad wالtirmidiyu wbnu maaja qaala samictu abi aabihiis marka waa yaziid bnu cabdiraxmaan alwdi wa huwa maqbulu akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad watirmidiy wbnu maaja qaala samictu abi yaquulu samictu aba hurayrata yaquulu qaala nabiyu sal ll ly slam tadruuna ma garanaysaan maa akaru maa shayga tadruuna ma garanaysaan maa maxaybuu maa aktaru maa shaykan ugu badani muxuu yahay yudkhilu geliyo dadka annaara naar geliyo qaaluu waxay yidhaahdeen allah warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi nabiga alajwafaan labada duleel labada iyaga markaa yacnii gudaha u duleelaan alfarju walfamu farjiga iyo afka labadaasaa dadka naarta geliya sida badan wa akharu maa yudkhilu ljannata jannada waxa geliya dadka ma idiin ma garanaysaan waxa ugu badan taqwa allaahi alla ka cabsi iyo xusnu lkhuluq iyo dabci wanaagsan maxalu shaahidka intaa damba wa xadiidka ibnu maajah ayaa wariyey fii sunanihi ayb laakiin ibnu maaja riwaayadiisa daawuudkan daciifka ah wuxuu la xiriiriyey walaalkiis idriis ibni yaziid fiiri meesha marka ibnu maajah isaga wuxuu yidhi markuu yidhi sanadku marka yimid xadaanaa daawuud bnu yaziid wa idriis bnu yaziid saasuu marka ninkan daciifka nin hiqa ah buu la lamaaniyey meeshaas maxaa kaaga soo baxaya marka ninkii daciifka ahaa ciladiisu bis waay marka leanna nin kalaa la lamaansan riwaayadaas nasaa meela socotaanna mase waxaan la fahmaynan ka hadlayna riwaayadaas marka ibnu maajaha wuxuu la xiriiriyey daawuud walaalkiis oo hiqa ah cabdullaahi ibnu idriisna aabbihiis ah ayb tirmidi xadiidka waa soo saaray min ariiqi daawuudkan dhan waa ka leexday tirmidi wuxuu soo saaray min ariiqi cabdillaahi bni idriis cabdillaahi bni idriis can abiihi aabbihiis yaa wayna cabdullahi bnu idriis can abiihi yaa waayna idriis ibnu yaziidkaasna kee waay ibnu maaja ma ku jira isaga waa ku jiraa kii ou la lamaaniyey marka saddex riwaayaan haynaa hadda imaamu lbukhaari fi ladabi lmufrad daawuud keliya ka soo saaray ibnu maajah daawuud iyo idriiso isku daray tirmidi idriis keliya soo saaray ayb in la qortaa la rabaa halkaana uga tegaysaan akiid waa hubaa inaad meeshaan uga tegaysaan hal bil bacdi haddaan idin su-aalo ma xasuusan kartaan ninkii kitaab wato ardaya inuu wax qorto waa muxuu iskaga fadhiyaan tirmidina marka xadiidka saasuu kusoo saaray min ariiqi cabdillaahi bni idriis can abiihi bihi wuxuuna yidhi xadiidun saxiixun gariib sidaasuu yidhi imaam axmed isaga xadiidka waa soo saaray musnadkuu kusoo saaray eh, ayb idriiskana eh, eh, imaam axmed isaga wuxuu kusoo saaray musnadka xadiidka xadiidkan marka saxiix waaye oo ninkan daciifka ah, ciladiisaas marka waa waa daboolan tahay ninkaa maqbuulkaana isaga marka waa layska soo dhaweynaa isaga ayb ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa wa akharu maa yudkhilu ljannata taqwa allahi wa xusnu lkhuluq maxalu shaahidka meeshaas qaala xadaana cabdullahi bnu muxamed wa huwa almusnadiyu ljucfiyu qaala xadaana abu caamir abuu caamir huwa alcaqadi cabdulmalik bnu camrin ayaa layihi waa soo marna shalay soo marayna qaala xadaana cabduljaliil bnu caiya wa cabduljaliil bnu caiya alqaysiyu abu salix albasri saduuqun yahim akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab lmufrad waabu dawuud wاnasaa'iyu can shahrin shahru bnu xawshab weeyaan saduuqun kahiiru lirsaali wاlwhaam ayb akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab lmufrad wa muslim wاlarbaca shahru bnu xawshab marka aadaa la ysugu haya mar xadiidkiisa waa la daciifiyaa mar xoogaa waa la soo dhoweeya xaafidku taqriibka xaafidku fatxulbaariga mar wuxuu yidhi wa shahrun xasanu lxadiid xadiidkii laa tushadu rixaal markuu ka hadlaya ilaa ilaa alaaati masaajid riwaayo waxau keenay laa tushadu rixaalu ilaa masjidin markaasuu yidhi axmed baa wariyey wa fiihi shahru bnu xawshab wa shahrun xasanu lxadiid marna waxaa arkaya isagoo shahar wax ku cilaynayo waxaa laga yaabaa marka qaraa-in iyo waxyaabo un inuu hadba isticmaalayo ayb muslimkana muqadamadiisa xoogaa isaga waa lagu sheegay can ummi dardaa ayb hujaymata binti xuyay umudardaa asuqraa taabiciyad qaalat qaama abudardaa leylatan yusalii abudardaa baa kacay habeen isagoo tukanaayo fajacala yabkii wuxuu gudagalay inuu oynayo wayaquulu uu dhahayo allaahuma axsanta khalqii ilaahu abuuristeyda waad qurxisay faxasin khuluqii dabeecadeyda ilaahu qurxi aw wanaaji xataa asbaxa ilaa u ka waabariisto faqultu waxaan idhi yaa abadardaa maa kaana ducaa'uka mundu leylata ilaa ayb mundu leylati ilaa fii xusni اlkhuluqi maa kaana ma uunan ahaanin ducaauka ducadaada aad ducaysanaysay mundu laylati cawadaan inta cawadaan ilaa fii xusni اlkhuluq unbay ku saabsanayd dabeecad wanaag unbaad ku ducaysanaysay keliya ayb faqaala wuxuu yidhi yaa uma dardaa ina alcabda almuslima addoonka muslimka ah yuxsinu khuluqahu dabeecaddiisuu wanaajinayaa xataa yudkhilahu ilaa uu geliyo xusnu khuluqihi dabeecad wanaaggiisa aljannata jannada wa yusii'u khuluqahu dabeecaddiisu xumaynayaa xataa yudkhilahu ilaa uu geliyo suu'u khuluqihi dabci xumadiisa annaara ilaa ay naar geliso halkan khuluquhu buu ii dhiga aniga ya-dana waa ii kordhigeen wayasiiu khuluquhu wayasiiu khuluquhu ayuu yidhi xoogaa marka wayasiiudaas waa fahmi waayelanna saaa waa muctalu lcayni bilwaaw waxaana ku tusaayo saaa yasuuu soomaa ya marka muctalu lcayni bilwaaw marka uu yahayna yafculu in lagu keenay noqon lahayd isagoo yacnii facala ah muctalul cayni bilwaaw ou noqdo waxaa lagu keeni jiray yafculu soo maaha yaa yasuu inuu noqday ahaa lahaydna marka yasiiubu ii qoray ma fahmin luqaduna waa iska waasac waa iska suuragal marka yasiiuda lafteeda inay jirto anugu marka cilmigaygu halkaasu ku eegyahay ayb wa wayusiiu haddii laakiin la dhaho waa fiicanta asaaa yusiiu asaa waa xumeeyey waay yusiiuna waa xumayna marka yusiiu khuluqahu marka saasoo kale in la dhigo muxuu kuu dhigay adiga ah, labada xataa madbuuc yasiiu bay qoraayaan oo qadiimka makhduudkuna waxaan filaa inuu qoraayay yusiiu inuu godaayay hala soo fiirfiiriya saa'adaan soo fiirfiiriyeen hadday yasiiu ku imaan karto iyo adii kale xataa yudkilahu suu'u khuluqihi ilaa uu geliyo annaara naar uu geliyo waalcabdu lmuslimu addoonka muslimkaana yukfaru lahu waa loo dhaafaa wa huwa naa'imun isagoo hurdaayaa loo dembi dhaafaa qultu waxaan idhi ya abadardaa kayfa yukfaru lahu see loogu dhaafayaa wahuwa naa'imun isagoo hurdaayo qaala wuxuu yidhi yaquumu akhuuhu walaalkiisaa kacaya min alleyli habeenkii fayajtahidu waa dadaalayaa fayadcu llaha allow baryaya caza wajalla fayastajiibu lahu waa alla ajiibaya wayadcuu liakhiihi walaalkiis ayuu alla u tuugayaa fayastajiibu lahu fiihi alla waa ka ajiibayaa ducadaa walaalkiis ku saabsan marka isagoo iska hurdaayo ayaa nin salaatuleyl ku jira ducadiisaa loogu dembi dhaafa waa qofka muuminkaa marka inuu keyrkiisna anfaco isagana fiicnaado aadii u fiican tahay maxalushaahidka marka waxay tahay dabcigaas wanaagsan in jannada lagu galo xadiidkan imaam axmedaa wariyey fii kitaabi zuhdi ayuu ku wariyey markuu ka hadlayo zuhdiga eh, abudarda <coughs> imaam axmed fii kitaabi zuhdi buu ku wariyey raqamkaas can cabdilmalik bni camrin wacabdisamad cabdisamad cabdilmalik bni camrin waa abu caamir alcaqadi wuxuu ku daray cabdisamad ibn cabdilwaari can cabdiljaliil bihi bi hada lisnaad waaya dariiqaas imaam axmedna bayhaqi baa ka soo saaray fi shucab shucab liimaan baabun fi اdducaaءi wاlmas'alati min allahi cala xusni اlkhuluq baabkaasuu ku keenay xadiidka marka waxaa laga qaadanaa dabeecad wanaagu wax fiican inay tahay saxaabi dhan baa habeen dhan u soo jeeday inuu ilaahay ka baryo xusnulquluqu marka wax aad u qiimo badan waay qaala xadaanaa abu nucmaan wa huwa muxamed bnu lfadl asaduusiyu laqabuhu caarim qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa lwadaaxu bnu cabdillahi alyashkuriy can ziyaad bni cilaaqa can usaamata bni shariik saxaabi صxaabiyu tafarada bالriwaayati canhu ziyaad bnu cilaaqa bis baa ka wariyey calى صaxiix akhraja xadiidahu asxaabu sunan اlarbacة qaala kuntu cinda الnabiyi sal ly slam nabiga agtiisaan joogay wajaءat ilacraabu reebaadiyihii baa yimid naasun kahiiru dad badan ayaa imaadeen min haahunaa meeshaan iyo wahaahunaa meeshan fasakata annaasu dadkii waa aamuseen laa yatakalamuuna ma hadlaayo hayruhum iyaga heyrkood iyaga unbaa hadlaaya bas faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow acalaynaa xarajun fii kada wakada waxaasay waxaas haddaan samayno korkeenna dembi miya fii ashyaaa arrimo min umuuri nnaas dadka arrimahooda ka mida ayb laa ba'sa bihaa dhib aan lahayn faqaala wuxuu yidhi nebiga yaa cibaad allah ilaahay addoomihiisow wadaca allaahu alxaraja ilaahay xarajka iyo dhibka waa ka dejiyey dadka ila imra'an qof maahane iqtarada goostay imra'an qof cirdigiis goostay dulman dulmi ku goostay da dadka ilaahay xarajka iyo dhibka iyo waa ka daayey ilaa qof qof walaalkiis cirdigiisa dulmi ku qaatay ku goostay iqtarada marka bimacnaa iqtadaca waay waa goostay waay ayb oo cirdigiibu marka uu goostay maadaama shay qiyaamaha marka la tago la kala aarsanaayo uu yahay ayaa wax la qaatay oo kale laga dhigay marka hadda cirdiga looma jeedo gacan laguma soo qaadi karo laakiin waa la gooyey maxaa looga cabiraa qiyaamaha waa la kala qaadana ninkaad cirdigiisa gashay waxbuu kaa qaadana ayib waana dhinac marka manaha macno sidaas waay ila mra'an iqtarada mra'an goostay waa qof cirdigiisu ka u goostay ama in la yidhaahdo laga dhigo ayb ayb suyuudi wuxuu yidhi naala minhu waqatacahu bilgiibati xan ayuu ku qaatay ayb iqtarada waxaa kaloo lagu macneeyey ay aadaahu fii nafsihi nafsadiisu ku dhibay waa caayey wamaa ilaa dalika waa cadaabay maalkiiu ka qaatay sidii adigu waxuu ku dhibaba ayb macnaha marka un sidaas fadaaka kaagaas alladii kii weeyaan xarija dambaabay wahalaka halaagsamay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow an natadaawaa ma isdaaweynaa qaala nacam buu yidhi yaa cibaadallah ilaahay addoomihiisow tadaawow isdaaweeya ayb fa allaha caza wajalla maxaa yeele alle lam yadac daa'an cudur ma soo dejinin ilaa wadaca lahu shifaa'an ilaa alle dhulka wuxuu usoo dhigay oo usoo dejiyey daawo ayra daa'in waaxidin hal cudur maahane qaaluu wamaa huwa yaa rasuul allah waa maxay qaala alharamu duqnimada qaaluu yaa rasuul allah waxay idhahdeen rasuul allahu maa khayru maa ucdiya alinsaan qof wax la siiyo waxa ugu khayr badan muxuu yahay qaala khuluqun xasan dabci wanaagsan wey maxalushaahidka marka meeshaas xadiidkan fawaa'id badan baa ku jirto a'imaduna waxay u kala qaybqaybiyeen kutubtooda abu daawuud mukhtasar isagoo abuu soo saaray min ariiqi shucbata can ziyaadin bihi kitaabu ibi tirmidina sidoo kale baabu maa jaaa fi dawaa kitaabu ibi buu isagana kusoo saaray isagoo mukhtasara ibnu maajah xadiidka waa soo saaray isagoo dhan fii abwaabi ibi buu isagana kusoo saaray min ariiqi sufyaana bni cuyayna can ziyaad bni cilaaqa fiiri marka shucba can ziyaad abu daauuda soo saaray ayb tirmidi wuxuu ku soo saaray abuu cawaana can ziyaad sida bukhaari halkan oo kale ibnu maajahna sidoo kale ibnu cuyayna ka soo saaray can ariiq ibni cuyayna can ziyaad ibni cilaaqa xadiidka marka wuxuu isugu imaanaa ziyaad ibnu cilaaqa nin kastaa meeshaas u soo aroora ayb marka duruqda la jamcinaayo qaababkaasoo kale isagoo dheeruu marka keenay ibnu maaja sidaanoo kale imaam axmedna xadiidka waa soo saaray min ariiqi shucbata can ziyaad bni cilaaqa sideed iyo toban kun afar boqol konton iyo afar xadiidka xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa waxa qof la siiyo xusnulkhuluqa ugu fiican waa waxa u tarjamtay waxaa kaloo laga qaadanaa in laysku booriyey in laysdaaweeyo daawadaas marka cibaadallaahi tadaawowdaani waajib maaha qofka xataa hadduusa isdaaweyninu iska dhaafa daawada wax dembiya ma ma gelin qofkaas n ilaahay iska tala saarto waxaana ku tusaaya naagtii nebiga iyo ninkii indhoolka iyo kulli wuxuu ku waaniyey inshita sabarta inshita sabarti inshiti sabarti haddaad doonto waa sabre walakil janna sidaan ayaa ku sabra jannaadna leedahay haddaad doontana waa kuu duceynaa mid doora waa iska sabrahayt marka daawadu hadday waajib tahay oo haddii laga taga la dambaabayo eh, sabar lama dheheenba waajib waxaa kaloo laga qaadanaa marka laakiin waa laysku booriyey waa fiican waxaa kaloo laga qaadanaa cirdiga qof muslima laga qaato oo dulmi looga qaato loo galo qaabdarada uu leeyahay leanna nebigu wuxuu leeyahay ilaahay ummadda xarajka iyo dhibka waa ka dhigay waa ka tuuray ilaa qof qof walaalkiis wax ka wata maaha marka qofka waa inuu aada isaga ilaaliyaa ilaahayna la kulmaa isagoon cidna wax ka wadanin hadduu saa ilaahay kula kulmo wixii dembi xag alla uu ka galay meel makhraju u helaya hadday adownan shirki ahay qala xadaana musa bnu ismaaciil qala xadaana ibraahim bnu sacdi qala akhbarana bnu shihaabi can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutba ana bna cabaasi qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa ajwad annaasi dad midka ugu deeq badan bilkhayri khayrka ku deeqo wa kaana ajwada maa yakuunu inta uu ahaan jiray markuu ugu deeqda badnaana fii ramadaan ramadaan dhexdiisuu ahaa wakaana ajwada maa yakuunu masdariyo waayo maadaas ay wakaana ajwada akwaanihi ajwada akwaanihi inta uu ahaan jiray nebiga uu noolaa ama uu ahaaba marka ugu deeqda badnaa fii ramadaan kaa-inun fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil markuu jibriil la kulmaayo eh, sala allahu calayhi wasalam wa kaana jibriilu jibriilna yalqaahu fii kulli leylatin buu la kulmaayo min ramadaan yacridu calayhi rasuulu llahi sal l slam alqur'aan rasuulka wuxuu usoo bandhigi jiray jibriil qur-aanka faidaa laqiyahu haddii uu la kulmo jibriilu jibriil hadduu la kulmaayo nebiga kaana rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa ajwada bilkhayri khayrka midka mid kala deg deg badan iyo deeqda min ariixi dabaysha almursalati la diray xadiidkan bukhaari baa werinaayo waxaana laga qaadanaya aljuud deeqda deeqdu marka xusnulkhuluqay ka mid tahay qaala xadaanaa mxamed bnu salaam wahuwa lbikandiyu qaala ahbaranaa abu mucaawiya can اlacmash can shaqiiqin can abi mascuudin اlansaariyi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam xuusiba rajulun nin ayaa la xisaabay miman kaana qablakum dadkii idinka horeeyay ka mid ahaa falam yuujad lama helin min alkhayri khayr xaggiisa ilaa anahu isaguse inuu ahaa qad kaana rajulan nin ayuu ahaa yukhaalidu nnaasa dadka ayuu dheehi jiray la mucaamaloo jiray wa kaana muusiran nin taajirana waa ahaa fa kaana ya'muru khilmaanahu wiilashiisa u shaqeeya wuxuu amri jiray an yatajaawazuu inay iska dhaafaan can ilmucsiri midka mucsirkan waxba haysanin qaala allahu casa wajalla alla wuxuu yidhi fanaxnu axaqu bidalika annaga ayaa arrinkaa uga xaqnimo badan ishaaradana intay ku dhaceen tajaawuska yacnii inaan iska dhaafno annagaa kaga habboon minhu isaga fatajaawaza canhu alla markaa waa dhaafay waa iska daayay waliba bacdi riwaayaat waxay sheegayaan ninkan wax khayra inuunan samaysanin bacdi riwaayaat waxay leeyihiin kaana nabaashan nin wuxuu ahaa qabriyaalka qodo oo karfanaha cusub iyo kasoo siibto meydka waa tuugnimo meesha ugu xun berihii hore marka kutubaha iyo waxaa ku arkaa qisooyinka fulanun kaana nabaashan iyo hadda inaga waa la yaabaynaa war qof meeshaas inta galay yacni mara hal mara keliya de dadkaan waxba haysanin berigiis <laughs> maradaa dhib ku ahayd bahelideeda laakiin hadda dadku tuugnimo iskama dhaafin waxyaabo kale xadaan laakiin tan xoogaa culayskeeda iyo dhibkeeda yay iskaga daayeen ninkan marka qaaraa saas dhahaya laakiin sida hadda ka muuqato ninkaani inuu markii hore sidaas ahaa waa dhici kartaa sida hadda ka muuqata laakiin nin wax haysto waay ninkaan hadda laakiin waxaa uun sugnaatay lam yacmal khayran qad wax khayra ma samaysanin nin iska gelabgelab waa laakiin muslimu ahaa ilaa haddii kale ilaahay maba dhaafeen ninkaa marka wuxuu sameeyey dadkuu la mucaamaloon jiray baac iyo waxbuu kula mucaamaloon jiray dadka u shaqeeya wuxuu dhihi jiray ninka wax haystana deyn marka la bixiyo ninka wax awoodi karo u suga markuu idiin keena ka qaado ha ku dhibinina ninka aan waxba haysaninna iskaba dhaafa ayb sidaasuu dhihi jiray intaasaa marka alle uu ku dhaafay waxaa fahmay marka khayrka ay ridihiisu waa badan yihiin khayrka irdihiis waa badan yihiin kulligeed lama wada gaari karo intii aad ka qaban karto un inaad ka qabto qabato qofkii asagoo tukaankiisii fadhiyo shaqadiisii asagoo haayo ajar waa shaqaysan karaan lianna diinta islaamkaaba waxay tahayba xusnul khuluq iyo qofku inuu wanaag ku dhaqmo wanaaggaasna marka masaajidka keliya lagama rabo masaaidkaa lagula dhaqmaa suuqii waa laga rabaa xafiiskii waa laga rabaa xirfadii waa laga rabaa gurigii waa laga rabaa meel aan ilaahay lagu adeeci karin ma jirta qofkii marka meel walba khayr buu ka heli karaa hadduu dadaalo qofka xadiid kale wuxuu raxima allaahu mra'an qof allah u naxariisto samxan idaa baaca samxan ida shtaraa samxan idaa qaadaa allah u naxariisto qof samaaxo leh hadduu gadaayo haddii uu gadanaayo haddii uu waxgadaayo iyo marka uu wax waxgudsanayo qofkii waxaygii isi u dhahayo ayb qaala xadaanaa moxamed bnu salaam can ibni idriis cabdullahi bni idriis qaala samictu abii yuxadiu can jaddii can jaddiida waxa dhahaya waa ibnu idriis waa cabdullaahi bnu idriis ibn yaziid alawdi aabihii markuu ka warinaa marka idriis ah can jaddii buu leeyahay marka waa yaziidkii can abi hurayrata qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam maa akharu maa yudkhilu ljannata qaala taqwa allahi wa xusnu lkhuluq qaala wamaa akthara maa yudkhilu nnaar qaala alajwafaan alfamu walfarju xadiidkan waana soo maray soo maaha waa kii aan sheegayna ariiqii kale isaga markaa riwaayadii hore daawuuduu ku keenay riwaayadana cabdullahi bn idriisuu ku keenay waa xusnu sanaaca way marka labadii ariiq waa kala bedelay xadiidka mukarar ma aha ayb asaaniiddiisa marka unu kala bedelan tii horena sheekhiisa abuu nucaym uu ahaa midaanna waa maxamed bnu salaam qaala xadaana ibrahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaana macnun can mucaawiyata can cabdiraxmaan bni jubayr can abiihi jubayr bni nufayr can nawaas bni samcaan alansaariy anahu sa'la rasuula اllahi sal l slam nabiguu su-aalay can اlbiri wاlإثmi samafalka khayrka iyo dembiga qaala wuxuu yidhi albiru xusnu اlkhuluq khayrku waa dabci wanaag wاlإثmu dembina maa xaka fii nafsika wixii nafsadaada ku noqnoqdo oo aynan ku xasilin wa karihta aadna nacday an yatalica calayhi nnaas dadka inay kugu arkaan xadiidkan muslim baa wariyey waa saxiix ayb xagguu ku yaalaan axaadiiu uhm. larbaciin waay ayb xadiidkan marka waa saxiix wuxuu ka rabaa marka meeshaas yani albiru xusnu lkhuluq baabu lbukli bukligiibuu u baab yahay qaala xadaanaa cabdulaahi bnu abi lswad wa huwa cabdulaahi bn moxamed bn abi lswad iqatu xaafid shalaan soo marnay ayb samaacuhu min abi cawaana wahuwa sagiir abuu cawaana isagoo aad u yaroo wax ka maqlay qaala xadaanaa xumayd bnu lswad wahuwa abulswad alkaraabisiyu saduuqun yahimu qaliila bukhaarigii afartaa ka wariso can alxajaaj asawaaf xajaaj bnu abi cuhmaan asawaaf abu salt alkindi hiqat xaafid akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita qaala xadaanii abu zubayr huwa maxamed bnu muslim ibni tadrus qaala xadaanaa jaabirun abu zubayr waa mudelis weliba dabaqada saddexaadu uga jiraa dabaqaat almudalisiinka ibnu xajar waa dadka aan laga aqbalin ilaa inay tasriixiyaan maahan hadda marka xadaanaa buu yiri wax dhiba male waa tasriix ayb de muslimka soo kuma soo marin ya abu zubayr can jaabir ka buuxa muslimka kusoo waa lagu arkaan meeshaas marka cancanada saxiixeynka hadday ku dhacdo laa ba'sa bukhaari iyo muslim dhib male cancanada ku dhacdo laakiin meel kale waa lagu cilaynana qaala xadaanaa jaabirun qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man sayidkum man sayidukum yaa banii salima ree banii salimow sayidkiinu yaa waaye banii salima laamka hoos dhigan yahay waana marka nisbada la sameynaa salamiyun salamiyun qulnaa waxaanu niri jadd bnu qays ninka aljadd bnu qays baa oday noo ah calaa annaa nubakhiluhu maca annaa weliba annaga oo nubakhiluhu waa ku bakhayltinimo xugminaa waa odaygeenna laakiin nin gacan adag waayo waxma bixiyo saasna odayuu noogu yahay qaala wuxuu yidhi nebiga waayu daa-in oo cudurkeeba adwaa ka cudur badan min albuqli buqli oo cudurkeebaa bukli ka daran bal sayidukum sayidkiina camr bnu ljamuux hadda kadib odaygiina camr bnu ljamuux meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninka oday noqonayo ama qabiilo hogaaminayo ama dad yani horjooga u noqonayo in gacantiisana la fisho saas marka isagana de sayid mudaaca saasuu ku noqona haddii gacantiisiina dadka uga roon yahay warkiisi waa yeelayan hadhow bani aadamka weliba waqtigan dambe inta beeshaan wax ka maqla meesha aanay wax ka maqlaan marka xataa kii iska fiicnayo xataa haddii aadan waxba siinaynin oogaa waa war ninkan waa maxayaa laleeya waxna waa kugu tabaya tabayayb marka qofka odayga noqonaa meesha weyn joogo kale isaga inuu wax kaydsado wejigiisa uga fiican inuu wax bixiyo de waxaas uu bixinaana laaluush iyo waxaas lagama wade waxaa laga wadaa wax isaga uu haayo ama dadka loogu dhiibo xoogaa inuunan xaqoodiina ha siiyo waxna ugu dardaro dadkii wadiday rabaan wa kaana camru bnu waxaa kaloo laga qaadanaa bakhayltinimadu cudur xun inay tahay qofka lagu haysa karin leanna ninkan hadda odaytinimadii waa ka bedelay dadkan waa ninkaan iska daayay ninkaan oday ka dhigto marka waayu daa-in adwaa min albukhlina waa yiri bukhligu marka cudur xun waay bal sayidkm camru bnu ljamuux wakaana camru bnu aliyin wakaana camrun wuxuu ahaa calaa asnaamihim reer bani salima sanamkooda ayuu aad u hayn jiray ee markii hore intuuna soo islaamin wa sanamkaasa u ooli jiray isagaasu dhaqaalaysan jiray ilmo ou dhalaybaa markaa islaamay sanamkay qaadaan markaasay qashinqubka ku tuuraan soo u raadinayo qashinqubkii ugu tagaa markii dambe xoogaa waa fakarey wuxuu is yidhi war waxaan yacnii ilaahan aada ilaah ka dhiganayso eeyaha baktigaa qashinqubka la yaallo isaga tago is yidhi waxaan wax fiican maaha markaasu iska soo hanuunayna waana nin aad u khayr badan buu ah fadaa'il badanna leh wa kaana camrun calaa sanamihim fi ljaahiliyati waqtigii qabla alislaam wa kaana yuulimu can nabiyi sala allahu calayhi wasalam ida tazawaja nebigu hadduu guursadana weliimadaasaa dhiibi bixin jiray xadiidkan wakiic fi zuhdi buu kusoo saaray can ariiqi اlmascuudiyi can xabiib bni abi haabit ayb samaacu wakiic can lmascuudi mascuudi wa ikhtalaa jiddan ikhtalaa biakhara laakiin wakiic samaaciisu waa qadiim dhib ma leh ayb laakiin xadiidku waa mursal xabiib bnu abi haabit can اnabiy buu leeyahay riwaayada marka wakiic waa mursala ayb laakiin hadda xadiidkan isaga waa musnad mutasila ah. cabdurasaaqna musanafka ayuu kusoo saaray kitaabkiisa labaatan kun toddoba boqol iyo shan aharka ah can macmarin can izuhriyi can cabdiraxmaan bni kacbin waa mursal isagana cabdiraxmaan ibnu kacbin ila saxaabi maahane ayb waxaana ku jirtay wafiihim fiihim anahum qaaluu man sayidunaa man sayidukum markii la yidhi ay yidhaahdeen waa ninkaas markaasuu yidhi nabiga uu ku yidhi bishru bnu lbaraa ibni macruur ayaa sayidkiina ah hadda riwaayadan camr bnu jamuux waa midaas kale waxay leedahay bishru bnu lbaraa ibni macruur ayaa oday idiin ah <coughs> xaafidka isaabada wuxuu ku sheegay yacquub bnu sufyaan alfasawi inuu wariyey xadiidkan min ariiqi zuhri can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacbin can kacbin sidaasna xadiidku musnaduu ku noqonaa xaakim mustadraguu kusoo saaray baabu dikri manaaqibi bishri bni lbara min ariiqi moxamed bni camr bni calqama can abi salama can abi hurayra wuxuuna ka dhigay sayidkooda oo u doortay bishru bnu lbara bni macruur ayb xaakim wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi muslim dahabi waa ku waafaqay ibnu xajarna wuxuu yidhi lahu shaahidun saxiixun min xadiidi abi zubayr can jaabir kan waay abu nucaym isaguna kitaabu lmacrifa ee saxaabada uu ka qoray bishr bnu lbara tarjamadiisuu ku keenay xadiidkan camru bnu jamuuxna waa ku keenay marka waxaa laga yaabaa <clears throat> labaduba sayidyaal waaye kaa rabtaan ka dhigta saasoo kale inuu yahay macnuhuwaas ku suuragalo <clears throat> ila ninkan bishru bnu lbarana waa xadiidku waa sheegay camru bnu jamuuxna waa sheegay <clears throat> qala xadaana mxamed bnu slaam qala xadaana hushaymu can cabdilmalik bni cumayr qala xadaana waraadun katib lmugiira qaala kataba mucaawiyatu mucaawiya uu qoray ila lmugiirati bni shucba u qoray an iktub ilaya bishayin wax iisoo qor samictahu min rasuuli illahi sal l l slam aada nabiga ka maqashay fakataba ilayhi lmugiiratu mugiira waa usoo qoray ana rasuula llahi sal l slam rasuulka kaana yanhaa can qiila waqaala nebigu wuxuu reebi jiray qiila waqaala waa la yidhi sidaasuu hebel yidhi ayb qiila waqaaladaas tiradii ka badatay majaalista dhanba hebel saasuu yidhi maxaa la yidhi waxaasaa la yidhi saasaa la sheegay hebel saanuu leeyahay waa midaas un waqtiga lagu dhumiyo wa idaacati lmaali maalkoo la dayaco lagu dheelo ayuu reebay nebiga wa kahrati suaal <clears throat> su-aal badnaan su-aashan badanna waa midaan macnaha ku fadhinin ama baryo badan ama inay tahay su-aal oo madax adeyg an ku jiro wa can mancin wahaati iyo mancin wahaatin reebitaan qofka wuxuu hayo uu dadka u diido wahaatin iyo keen keen adigiina ma bixinaysa marka waman intaas waay wax uu hadda rabo meeshaan bukhli baa ilaa ku jireen wa cuquuqi lummahaad iyo hooyooyinkoo la caasiyo hooyooyinkoo la caasiyo aaday u daran tahay ma laga fahmayo aabayaalka in la caasi karo ee waxay tahay hooyadii waa sii daran taha laga wadaa ee ninkii hooyo caasiyeyna aabba maba u daahayaba aabba miy marka biyo u kabana wa can wa'dil banaat iyo gabdhaha nolol duugooda gabdhihii nolosha lagu duugana waa reebay intaanu usoo qoray <clears throat> meeshaa wacan mancintaasu ka rabaa waxaana dareemay markaa saxaabadu inay cilmiga aada u raadi jireen oo mucaawiya fadligiisa ku sugan iyo leanna <clears throat> cilmigiibuu dalba uu leeyahay nebiga waxaad ka maqashay ii soo qor qaala xadaanaa xadiidkanna markaa waa saxiix muslim ayaa warinayaan <clears throat> ayb bukhaari laftirkiisana waa wariyey qaala xadaanaa hishaam bnu cabdilmalik wahuwa abulwaliid aطayaalisiyu qaala samictu bna cuyaynata qaala samictu bna lmunkadir qaala samictu jaabiran jaabir baan maqlay dhahayo maa su'ila nabiyu sal l slam can shayin qaduu nabiga shay lama su'aalin faqaala laa uu yidhi nebiga inta wax la weydiiye maya ma dhihin wax lacag maal adduunyay wax lamida marka la su-aalo ama cilmi ama wejigiisa iyo wax lagu raboodo waxaas haddaynan dembi ahayn nebigu waa dhiibi jiray xadiidkan marka uu nagu soo maray meesha waxay ahayd min ariiqi qabiisata can sufyaan meeshaanna waa min ariiqi abilwaliid aطayaalisay hishaam bn cabdilmalik can bni cuyayna hada aakhiruhu wallah aclam wsala allah wslm cla nabiyina mxamed